alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wala alih saxbi wasalam wacan xudeyfa bn lyamaan radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yanha can inacyi rawaahu axmedu watirmidiy waxasanahu waxay ku jiraa kitaabu janaaise xudeyfa bn lyamaan alcabsi radi allahu canhu waxa uu soo warinayaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana yanha mid diidaayuhaa nebigu can inacyi nacyiga waxa lahaa buu diri jiray marka nacyigu waxa weeyaan alإkhbaar bimowt almeyt waa in laga warramo dhimashada meydka amba alkhabr aladi yaxmilu naba almowt waa warka geerida sida nacyigii markaa <clears throat> culimadu way kala qaadeenoo waxa uu qaybsamayaa mid jaa iyo mid aan jaa-is ahayn la diiday marka waa nacyu ljaahiliya qaala nabiyu sala allahu alay slm iyaakum wanacya faina nacya min camali اjaahiliyati warhay nacyiga iska ilaaliya nacyiga wuxuu ka yahay min camali jaahiliya camalkii jaahiliga ayuu ka yahay xadiiskaa tirmidi baa soo wariyey culma qaarkood daciif iyo mawquuf baa ka dhigan markaa wuu sii adkeynayaane beriga hore maxay samayn jireen jaahiliga qofka si loo ogaado inuu meel weyn ka soo jeeday ayaa kolba markaa inta faras la kaxaysto ayaa kolba reer laga duldegayo lalahaa hebel baa dhintay hebel baa dhintay sidaas weeyaan markaa dad badan inay isku yimaadaan oo la hadal hayaabay dooni jireen laakiin rasuulka alay sla slam ama iyo ammaanta dhinaca kale nacyigaasi wuxuu ahaa tacadaad madaax lilmeyit in loo tiriyo ammaano meyidka oo hana iyo ammaan lagu sameeya taa nebigu uu diiday caleyh isalaatu wasalaam laakiin ciddii janaasadiisa kasoo qeyb gelaysay kajaayiski muxuu noqonaya markaa jaasi in ciddii janaasadiisa kasoo qeyb gelaysay loo sheego la ha markaa hebel baa dhintay qaraabadiisii iyo ehelkiisii sheekh albaani raximah oo culimada sunnaha aadka ugu adaga isagoo hadday dadkao dhami kasoo horjeedaan masalada uu ku qancay ku soconaya markii uu geeriyooday waxa weeyaan wuxuu amray inaan nacyigaa lagu sameyno si deg ah markiiba loo qaaday haddana ilaahay subxana wa dee dad badan buu keenay markaa nacyiga la diiday almuhim waa kii jaahiliga ahaa ee ammaanta iyo buunbuunintu ay ku jirtay waana ka imka dadku maanta u badan yihiin kan imka la sameeya badankiisu oo meyd ammaan soomaalidu hore u yidhahdaano uga mahmeen waxa waa meyd ammaan dadku nin kalena wuxuu ihi aasi og waa dad xagga aaska ku wanaagsan iyo ammaanta markuu qofku dhinto oobay ka maahmaane waxay dhahdeen cayna u guurso ammaanna u dhimo <laughs> marka dibatana ninkii hebel buu ahaa kanuu ahaa libaax buu ahaa waxaasii akriyaya maalintii uu qofku guuriyo arrintaasoo hadal qaadanaha waxaa laga yaaba inay gabadhii ku kii doqonka aha kii sidan aha maxaad ku fashay ya <laughs> markaa hore soomaalida waxaan oga sii hadleene dadku ah xagga markuu qofku dhinto ba iska ammaani ogeynin weliba ammaanaanu lahayn bay sameeyaan oo beena in badanoo kamid sidaasuu ha mid ah. faasiqaba hadduu nala dhimanayo markaasi cirka geenayaan horta in la caayo maaha mar hadduu qofkuba dhintay ilahi dambi dhaaf loo weydiye lakin buumuuninta lagu sameynaya munaafiqadda ayaan saxayn wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam naca uu ogeysiyey an najaashi najaashi fi lyowm maalinkii buu ogeysiyey alladii maalinkaasoo maata uu dhintay fiihi maalinkaa dhexdiisa wakharaja bihim wuxuu ula baxay markaa rasuulku wakharaja wuu u saaray bihim ay bisaxaabati ila lmusallaa bannaankii lagu tukanayay oo fa safa bihim wuu safay wa kabara calayhi arbacan kabara calayhi ay cala najaashiyi arbacan arbaca takbiiraat ayuu ku takbiirtay najaashi waa maliku lxabasha saynu ognahay magaciisana waxaa la odhan jiray asxuma binu abjar najaashina waa magac guud ay wada qaadan jireen cid kasta oo bilaad qabsata magacaa najaashi buu qaadanayay halka fircawn uu ahaa magac guud ay wada lahaayeen cidda qibdiyiinta u talisa qaysar mid kastoo romaaniyiinta u qaysar baa loo kisra mid kastoo farisiyiinta u taliya maaha markaa magac gaar ah ee waa magac caamah iminka fircawn kii berigaa nebi muuse kusoo beegmay ayuunbaa ku caanbaxay magaca lakin waa magaca guud weyaan magaciisa waatan ramsis baa fulan waxaas culimada sheegeen markaa najaashi waa ninkii wanaagsanaaye ilaahay subxaana watacaala ku anfacay saxaabadana markay u hijroodeen sanadkii shanaad bicsada iyo lixaadba dhowr iyo toban sana ila joogeen oo ku garaamiyeen taarikhdiisa o idinka siirada ku dhigtay aad bay u dheer waanu islaamay islaamkiisana uu qarinayay markaas awgeed baa nabiga alay slat slam buu yihi markaa iyuu amray lagu tukado oo walaala aad leedihiin baa dhintay buui xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nacyigu inuu jaais yahay wixii ogeysiinta qofka ku saabsan ee ciddii janaasadiis kasoo qeyb galaysa iyo aaskiisa intii looga baahnaa marka had mushkilad ma laha haddii idaacad mata laga sheegay lan hebel baa dhintay si ay dadku u ogaadaan oo kale naca أن النبy sلى الله علي sلم nacw ogeysiiyey alنashaaشhiya ay khabr mowtihi fi اlyowm maalintii u ogeysiiyey aladii kaasoo maata u dhintay fiihi wakharaja bihim ilى الmusلى halkaana waxaa laga qaadanaya inay suno tahay sunuhu inay tahay salaada janaasada inaan masaajidka lagu tukane banaanka loo baxa waa inaynu arki doona xadiis dambana fasafa bihim wuu safay wakabara calayhi arbacan afar low ku takbirtay waxaa kaloo laga qaatay xadiiska janaasada qaybka الصلاة على الجناز جناز الغايبة in lagu tukanayo laakin culimadu waxay u dhow yihiin xagga daliilka u badan yihiin u badan yihiin oo marka daliilku u dhow yahay in qofka haddii aan lagu tukan un lagu tukanayo matalan nashaasha dee cidi kumay tukanayn waayo kana yusiru islaama ila dadkan u dhex jooga gaalay ahaayeen islaamnimadiisi uu qarsanayo markaa cid kale ku tukanaysay may jirin saxaabaduna kumay tukan karayn qofkii markaa meel ku dhinta musnahoo meel dhul gaala ku dhex dhinta amba gaalabayuu ku dhiman adu waa muhim aanay cidi ku tukanin baa lagu tukanaya laakiin qof lagu tukaday oo inta meel lagaga tukaday haddana mar labaad lagu tukanayo culimada qaar baa yihi way banaan tahay oo xadiiskanay ka daliishadeen lakin waxaa lagaga jawaabay nebigu aleyh isalaatu wasalaam saxaabadiisii kale qaarkood laga yaaba inay meel kale ku dhintaan miyuu ku tukan jira mise kuma jir ya dee kuma tukan jir kasoo qaad saxaabadii ma dabaqeen qadiyadaas markii dambe saxaabadu qaarba meel bay tegeen soo ma midba daraf buu tegey qaarba meel bay ku aasayiin deegaanada kala duduwan halkii weliba jaziira alcarabiya o keliya kasoo qaad bal meel kale bay iska daayo iyo bilaad sham iyo masr iyo craaq nugaasay tegay dee lama odhan jirin saxaabigii hebel hebel baa dhintay aynu ku tukanno madiina lama odhan jirin culimada qaarkood qowl dhexay marayaan qowlkaas waxa weeyaan qofka dadka dhexdooda magac ku lahaa mid ahaan anahu yusala cala alghaayb ida kana qad nafaca almuslimiina bicilmihi aw jaahihi aw maalihi aw kana lahu ayaadun baydaa fi difaaci can alislaami wa ahlihi wa hadi alawsaaf maakuudat min qisati najaashi waqad jaa hada alqowl can imaam axmed faqad naqla ibnu taymiyata can imaam axmed anahu qaal ida maata rajulu saalixu sulli calayh waxtaja biqisati najaashi ibnu baas baa ka mid culimada qowlka rajaxday raximah llah hadduu qofku magac ku dhexlaya tusaalahaan nin caalimo oo ka soo qaado amba wuxula qof maalqabeynoo la yaqaano amba qof madaxweyne ah wax lamid ah waa lagu waa lagaga tukanayaa meelo badan bay ah imaam axmed waa laga soo wariyey inbaasna qowlkaa u rajaxay waxaanay najaashina saasoo kale u ahaayo maadaama uu qof dee magac la ahaayoo muslimiinta dhexdooda magac ku leh saas weeyaan qowlkaasina waa qowl jira qowlka u xooga badan lakin waa qowlka odhanaya haddii qofkii lagu tukadana lagu tukan maayo haddii kalena waa lagu tukanayaa almuhim haddaad aragto qof dhintay oo lagu tukanayo ay qolo leeyihiin iminkaasa masaajid hargeysa qaar badan ku jirta gaar ahaan dadka yurubta ku dhinto oo laga yaabo yurubta iyo meelahaanba maraykan iyo meelaha ku dhinta oo le dad dad ku tukadaan haba tiro yaraadaan oy ku tukadaan dad baa kolley ba ku tukanaya labada waxaa ka mudan kuwa ku dhimanaya badaha iyo meelahaasi aan cidibo ogeyn iyo saxraha iyo ku dhimanaya ilaa bal halagu tukado horta kuwaasaan cidiba ku tukanin marka haddaad aragto adigu haddaad xabaha la tukan haddaad doonta ilan salaaddii marka hore waajibki u kaa dhacaya laakiin waxba markaa muran iyo hadal kale ii keeni وعن بن عباس رضي الله عنهma samictu waan maqlay النabiy slى الlaه alay sl nabig o yaqulu leh ma min rajuli ma jiro qof muslimin muslima oo yamuutu dhimanaya oo fa yaquumu ay istaageen calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajulan afartan nin afartan qof laa yushrikuuna billahi shay-an aan ilaahay la wadaajinayn shayna aan ilaahay u shirki yeelin ilaa hadday dhacdo shafacahum allahu fiihi ilaahay baa ka aqbalay shafaca shafacahum allahu fiihi ay qabila allahu subxaana wa tacaala shafaacatahum ilaahay wuu ka aqbalaa shafaacadooda oo shafaca waa ficil hulaaثi ah wuu shafaaco shafacana qabila shafaacata weyaan irfac ra-saka washfac tushafac waata nabiga lagu ornay alay slat slam madaxaaga kor qad oo shafaaco qaad oo laga shafaaco aqbali doonaa tushafac waxaa halkan laga qaadanayaa janaasada marka lagu tukanayo dadka ku tukanaya inay wanaagsanaa inay noqdaan dad wanaagsan oo aan dad ahlu tawxiida inay noqdaan fadli weyn baa ku jira qofka salaaddu ma sahlano dee ergaa loo yahay ilaahay baa loo baryaya saynu axaadiista dambe ku arkayno ducada ilaahw dembi dhaaf baa leeyahy marka afartan qof oo ilaahay u shirki yeelay ilaahay baryaan idhahdo ilaahw qofkaa iska cafi ilaahu dembigiisii iska dhaaf allah subxaana wa tacaala wuu aqbalaya shafaacadooda hadday kasii badnaadna hadalkeedaba hadday ka yaraadaan <clears throat> iyada laftigeeda waa wax dee fadli baa ku jira axaadiis qaarkood mi ay sheegaysa boqol bay sheegaysa marka halkaa waxaa laga qaadanaya inaanay tiradu xadidnayn afartan inay noqdaan meelaha ugu wanaagsan inay kasii bataan hadday saba ka yaraadaanba maadaama qofkii laba qof saddex qof hadday ku tukadaanba janaasadii inta kaleba ay ka dhacayso dadkaaba ilaahay subxana watacala uu ka aqbalaya muhiimad waxa weya dadka fadliga tawxiid ku leeyahiy dadka ahlu tawxiidka samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquul min rajulin muslimin waa min baabi eh, maxaan ku rag iyo dumar ba isku midun qof muslim un bay noqonaysaa maa min rajulin muslimin qof muslim ma jiro yamuutu dhimanaya fa yaquum calaa janaasatihi oo janaasadiisa ay u kacayaan salaad ahaan arbacuuna rajulan afartan rag ah taa lafteedu waa rag iyo dumar bay noqonayaan laa yushrikuuna billahi shayan ilaa shafacahum allahu fiih ilah uu ka aqbalay argadooda o can samra bni judub radi allahu canhu qaal wuxuu ihi sallaytu waa tukaday wara'a nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga gadaashiisaan ku tukaday wara'a ay khalfa nabiyi sala allahu alayh wasalam cala imra'atin haweeney baan kula tukaday taasoo maatad ku dhimatay fii nifaasihaa umusheedii ku dhimatay fa qaama waa istaagay wastahaa barhtankeeda halka ku beegan buu rasuulku isku beegay mutafaqun caleyh waay gabadha markaa nifaaska ku dhimatay inkastoo rasulka alay slat ku tilmaamay shahiid inay tahay haddana in lagu tukanayaynu halkaa ka qaadanaynaa nifaaskuna waa damulwilaada waa dhiigga dhalmada markaa sababtaasay ku dhimatay waxaa kaloo xadiiska uu loo soo qaato sheekh keenay imaamku halkee buu kaga iskaga beegayaa qofkii meyidka ahaa markaa waa la kala qaadayoo sidaa daliilku u dhowyay weyey hadduu nin yahayna cala ra'si baa la iskaga beegaya madaxiisa hadduu gabadh yahayna wasadka marka culimada qaarkood baa yihi waa asturaadba gabadhii waa la asturay qofkii markuu isku gudbo xagga bartinkeeda isku beego dadkii ka dambeeyey iyadiiba markaa dadkii buu ka asturaya wey saasna waa la yidhi hadduuse markaa dhinac kastaba iskaga beego almuhim way ansaxaysaa xikmadda an baynu ogaan ama aynu ogaaninba waa tukaday waraa nabiyi sala la ala sl ku tukaday oo nabigan la tukaday <clears throat> calaa mraatin haweeney maatad ku dhimatay calaa fii nifaasiha umusheedii faqaama u istaagay wasta habartinkay mutafaqun caleyh wa can cayisha radi allahu canha qaalat waxay tihi wallah allaan ku dhaarteed laqad sallaa waa tukaday rasuulu llahi sala allahu alayh waslm rasuulka aleh cala ilmo baydaa fi lmasjidi masaajidka ayuu kaga tukaday rawaahu muslimun ibney bayda waa laba nin oo walaalaa bay ahaayeen sahal iyo suhayl la odhan jiray oo geeriyooday waxay ka mid ahay markaa hooyadood baa bayda la odhan jiray oo naarays ahaa magaceedana dacda baa lagu sheegay laakiin quraysh bay ahaayeenoo min bani fihri bay ahayn fihr bn malik abu cubayda caamir jaraax ayaa fihri ahaa in bani fihri ah markaa sahal iyo suhayl weliba sahal wuxuu ahaa raggii u hijrooday bilaad alxabash haddana soo noqday hijradii labaad markaa sanadkii sagaalaad buu si caadiya ah u dhintay sahal iyo suhaylba labadubay dhintay markaa waxaa la ohan sahal iyo sahal bn rabiica alqurashi alfihri shl bn whb bn rabiica caaisha radi allahu canha qise xadiisku intan wuu ka dheeraayo waxaa dhintay sacad bin abi waqaas waxuu ka mid ahaa raggii saxaabada xagga dhimashada ugu dambeeyey caaisha waxay dhimatay radi allahu canha toddobiyo kontonkii hijriyada abu hurayrana saasu kala le toddobiyo kontonkii hijriyada labaiyo konton shan iyo kontonkii buu dhintay sacad bin abi waqaas marka dowladdii kadib markaa sacad bin abiqas meel ilaa toban kilomitr magaalada madiine u jirto oo caqiiq waadi caqiiq waktigaas waxaa laga yaba inay magaaladun kamid mid ayuu deganaa halkaasuu ku geeriyooday markaa waa la soo qaaday janaasadiisiio waxaa la keenayey baqiic oo halkii lagu asiray saxaabada oo dee masaajka nebiga ku dhow markaa ummahaat almu'miniin hooyooyinkii mu'miniinta oo ay caaisha ugu horeyso ayaa waxay idhahdeen aanu ku tukana intaan la geynin qubuuraha na soo mariya taasi waxay keensatay markaa guryahoodi iyo dee masaajka ku dheganaa inta albaabka laga soo geliyay isagii ay halkaa kaga tukadaan masaajka dhexdiisa dabeetana dadkii baa ku diiday dadkii baa sheekadii waxay idhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka kumuu tukan jirin rasuulku alayhi salatu wasalaam masaajidka hee janaasada kumuu tukan jir dabeedna caisha arrintaasay maqashay oo waxay tidhi wallahi laqad salaa rasuulu llahi sala اllah ala nabi da fi suhayl wa akhi waxaa kaloo tihi maa asraca nasiya الnaas waar dadku deg deg badana maay ilowshiye badana durtaba sunihii nabiga ala sl slam ma salaa rasuulu llahi sala la sl suhayl bn bayda ila fi lmasjid sahl suhayl baabu rasuulku masaajidka kaga tukada goorbay dadku sunihii ilaabeen warta saxaabadu daliil bay ku shaqayn jireen soo arkaysa kuwan diida laftigoodu daliil bay ku diidayaanoo way may ogeyn qisada amba way ilowsanaayeen oo dee saxaabadii o kali mahayna taabiciintiiba waktigana aada u noolaa oo joogay caaishna dee daliil bay haysataa laakiin maxaa la isku waafaqay sunnuhu inuu yahay musalla soo maha banaanka in janaasada loo saaro haddiise masaajka lagaga tukado waa dhib malaha way an ay ansaxaysaa culimada xadiis qaarkood baa maalikiyadoo kale fala yidhahaan xadiis daciifay daliishadeen oo in qofka masaajidka ku tukada aanu ajar lahayn xadiiskaasina waa daciif وعن cاشha رضي الله عنها qالت waxay tir والله allan ku dhaartan لqad صلىa رasuل الlahi صلى الله عليه sل rsulka ka tukooday calى بني bayضا calى في الmasjid ibnay ibnayni bay ahayd nuunkii idaafada goysay saas markaa wey وعن cبدiرحمaن بن أbي ليلى qala wuxu uhi kana cabdirxmaan bin abi leyla raximah llah kaana taabiciin weeyaane qaala wuxuu uhi kaana wuxu zayd binu arqam zayd binu arqam radi allahu canh yukabiru mid kutuk ku takbiirta calaa shanaa-isina janaasadayada arbacan afar buu ku takbiiran jiray shanaasooyinka iyaga wuxuu kut ku takbiiran jiray afar saxaabigaasi oo zayd binu arqam dhalinyartii saxaabada aha lakin waqtigan dee raggii u waaweynaa saxaabadee taabiciintan la jooga ah janaasada haddaanu nahay taabiciinta iyo dadka waktigaa joogay dadkii cidda naga dhimata markuu ku tukanaya afar jeer buu ku takbiiran jiray wainahu zayd kabara uu ku takbiirtay calaa janaasatin khamsan shan fasa'altuhu waan weydiiyey waxan ku hi afar baad ku takbiiran jirtee maxay dhahay faqala wuxu uhi kaana rasuulu lahi sala allahu ala sl rsulka ayaa yukabiruhaa takbiiran jiray shantaasna rawahu muslim alarbaca wa can cali bni abi talib radi allahu canhu anahu kabara uu ku takbiirtay calaa sahl bni xunayf sahl bn xunayf alansaariy sita lix jeer buu ku takbiirtay wa qaala wuxu uhi inahu suhayle inahu sahl badriyun inahu e liannahu maxaa yeeley maxaad ku takbiiratay bay ka dhigantay jawaabta oo liannahu badriyun waa badri ay shahida badran dagaalkii badr buu ka qayb galay rawaahu saciid bn mansuur wa asluhu xadiiska asalkiisuna fi lbukhaariy buu ku yaalay وعن jاaبر رضي الله عنه قال وxu uhi kana رasuل الlahi صلى الله علي sلم rsulku wuxuu ayuu kabir mid ku تkبiirta calى janaaزina janaaزada iyada muslimiinta haddaan nahay arbcan afar buu ku takbiiran jiray وyqرأ wuxuu akrin jiray بفaatixaةi الkitaab faatixada kitaabka fi تakبيraة الأulى rawahu الشhaafiعiي بإsnaadi ضaعiif saddexdan xadiis waxay tilmaamayaan janaasada in afar lagu takbiiranayo inha asalku uu yahay التكبير على الجنائز أربع رasuلku عليه الصلاaة وaسلام inta badan iyo صaxaabadii saasay samayn jireen haddaba halkaana qolaa tiri lama dhaafinayo qolana waa la dhaafin karaa bay dhaheen xadiiskii baa laakiin meesha yaalo saxaabigii afarta ku takbiiran jiray baa maalin ka kordhiyey markii la weydina wuxu hi rasuulkaa samayn jiray maxaa laga qaadanaya markaa in afarta laga kordhin karo laakiin sunnuhu ay tahay in la laasimo afarta inta badan balse mararka qaarkood laga siyaadiyo gaar ahaan qofka la yar qadarinayo amba la weyneynayo kale sida cali bin abi aalib uu ku sameeyey sahl bin xunayf oo maxaa la sameynaya waaye takbiirta koowaad markaa waxaa la akriyaya bifaatixat alkitaab saynu arki doona xadiista ma cabdillahi bn cabaas iyo xadiiskan hadalkan laga soo wariyey xadiiskan u shaafici soo warinayo takbiirta labaadna salawaadka ibraahimiga taana saxaabadii baa soo wariyey marka salawaat ibraahimiga ee aynu ku akrisno atixiyaatka haddana takbiir saddexaadna ducada meydka loo ducaynayo ta afraadna waa lagaga baxaya haddii haddaba takbiirta la kordhiyo ducada meydkuma lasii badinaya wuu takbiiranaya haddana ducadiibuu wadaya duca saasuu wadaya takbiiraadka markuu kordhiyo waxay ka kordhaysaa un xaggee xaggii ducadii lilmeyit ayuubay kordhaysaa kaana zayd bn arqam wuxuu aha yukabiru ku takbiirta calaa janaaizin arbacan afar wa inahu kabara uu ku takbiirtay calaa janaazati janaaso hamsan fasaltuhu waan weydiiyo faqaala wuxuu ihi kaana rasuulu llahi sala allahu ala slm yukabiruhaa markaa cilmigana dee se la isku weydiinaya iyo masaaisha soo kordhay oo laga qaadanaya ay ugu dadaali jireen taabiciintiiba wacan cali bn abi alib radi allahu canhu anahu kabara u ku takbiirtay calaa sahl bn xunayf fisnan waqala wuxu uhi inahu badriyun ay shahida badran beder qofka xaadir ah fadli weyn buu leeyay waa dagaalkii koobaad ee muslimiinta iyo gaaladu ay fooda isku daraan ee ilaahayna guushii uu ku siiyo muslimiinta walaqad nasarakum اllahu bibedrin wa antum adila si gaarana rasuulku u ammaanay calayhi الsalaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamay ilaahay wuxuu daacday quluubta dadkii beder xaadirayoo wuxuu yihi waxaad doontaan sameeyo waan idiin dambi dhaafaye waan idin dembi dhaafay waxaa doontaan sameey macnaheedu maaha dembigaa lagu ogol yahay laakiin ilaahay subxana watacaala wuxuu ogyahay inaanay dadka beder xaadiray aanay ridoobi doonin oo diinta aanay ka noqon doonin haddii matan midkoodu yaro qaldamna uu soo noqonayo sida ugu dhaqsaha badan waa saxaabigii la odhan jiray xaadib bin abi baltac ee ay kusoo degtay suurat muntaxim inteeda hore markii warqadda hoosta uga daray reer maka rasuulku alay slat slam muxuu ku yihi miyaanad ogin beder inuu xaadirayo ilaahayna uu reer bed yidhi waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waa idin dembi dhaaf وعن dلحة بن عubayd اللh عن jaaبir رضي الله عنه qال وxu ui kاn رasuل الlahi صلى الله عليه sل رsulku وxu yukبir ku تkبيr عlى جناaزina أربعا ويقرأ بفاtiحaة الكتاب في تكبيرة الأولى رwاه الشhافعي بإسناad ضعيif وعن dلحة بن عبد للh بن عوف qال وxu uhi صlaytu waan ku tukaday khلفa iبن cabاsi iبن cabاs gadaashiisaan ku tukaday عlى جناaزة جناaso fqرأ wuxuu aqriyay فاtiحaة الكitaabi faatixada kitaabka u aqriyo faqاala wuxu uhi litaclamuu si aada u ogaataan annaha sunnat rawahu lbukhaariy marka kor buu u qaaday weeyaan sida xadiiska laga fahmayo faatixadii muxuu sameeyey kor buu u qaado uu maqashiyey dadkii markaa maxaad saa kor ugu qaadday markii la yidhina litaclamuu anaha sunna inaad ogaataan in faatixada la akriyaa oo kor loo qaada inay sunno tahay markaa maxaa banaan qofkii dadka tukinayey inuu kor u qaadi karo faatixadii uu jahrin karo walow inta badan hala hoosiisiiyabe maadaama aanay dadkii kalena ay akriyayaan khalfa ibni cabaasin calaa janaasatin ayaan ku daba tukada oh, faqara faatixata kitab faqaala litaclamuu si aad ogaataan in sunaha dadka lagu dhex faafiyo oo dadka la dareensiiyana waa laga qaadanayaa ficil ahaan iyo qowl ahaanba wa can cawf bn malik radi allahu canhu qala wuxu uhi sallaa rasuulu llahi sala rasuulku waa tukaday calaa janaazatin oo fa xafitu waxaan ka xifdiyey min ducaahi ducadiisa allaahuma ya allahu ilaahayow iqfir lahu dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihi ilaahu dhibaatada ka ilaali idfac canhu lmakruuhaat idfac canhu almakruuhaat wacfu canhu ilaahu iska cafi maa sabaqa min dunuubih waakrim nusulahu ilaahu martisooryadiisa wanaaji wawasc ilaahu ballaadi mudkhalahu ay qabrahu qabrigiisa ilaahu ballaadi mudkhalahu makaana dukhuulihi meesha uu gelayo waqsilhu ilaahu ku maydh bilmaayo biyo iyo wthalji baraf iyo walbarad barafka amba maxaan ku idhaahdaa dhagaxyaalaha roobka la idhaha ee qabowga wata wanaqihi ilaahu ka nadiifi min alkhataayaa dembiyada kamaa naqayta saad uga nadiifisay athooba labyada marada cad min adanasi wasaq wa abdilhu ilaahu ugu bedel daaran guri ugu bedel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii adduunyo ilaahu mid ka khayr badanoo ka ballaadhanoo ka wanaagsan oo macnuuna ilaahu qabrigiisana dee u ballaadhi wey wa ahlan ay wa abdilhu ahlan ilaahu ehelna ugu bedel khayran ka khayr badan min ahli ehelkiisi iyo hooyadii iyo aabihii iyo dadkaa cid ka wanaagsan ilaahu ugu bedel iyo xaaskiisiiba waadkhilhu ilaahu geli aljanata jannada waqihi ilaahow ka ilaali fitnata alqabri su-aasha qabriga oo ilaahow waafaji weeyey wacadaaba naari cadaabka naareedna ilahu ka ilaal rawahu muslim wa can abi hurata radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku waxa idaa salaa markuu gudkooda calaa janaasatin yaquulu mid ihahdo allahuma ya allahu ilaahow iqfir u dembi dhaaf lixayina kaayaga nool wa mayitina iyo kaayaga dhintay wa shaahidina kaayaga goobjooga ahee janaasadan soo xaadiray wa iyo kaayaga ka maqan wasaqiirina kaayaga yar iyo kabiirna kaayaga weyn wadakarinaa labkayaga wa unhanaa dhadigayaga allahuma ya allahu ilaahow man axyaytow kaad mina annaga naga mid ah fa axyii ilaahu ku noole cala lislaami islaamnimo waman tawafaytow kaad oofsato ee mina naga naga midana fatawafu cala liimaan ilaahu iimaan ku oofso allahuma ya allahu ilaahow laa taxrimnaa hanaga mamnuucin ajrahu ajarkiisa ilahu waa kaa ku tukanee ajarkiisa salaada iyo cibaadada ajarkeediina sii walaa tudilana hana bacdahu isaga dabadii rawaahu muslimu wاlarbacatu labadan xadiisna waxay tilmaamayaan dacooyinkii nebiga laga hayay calayh الsalaatu wasalaam ee ku saabsanaa qofkii lagu tukanayey marka waa ducaad u ku soo urureysa in ilaahay qofka u dembi dhaafo oo u naxariisto iyo inuu dembigiisii hore ee dhacay iska cafiyo isagoo mutaystay qofkaasi in halka uu tegi doonana ilaahay u ballaariyo nusulkiisana wanaajiyo nusulku waxa culimaduna asalkiisu waa maa yucaddu liayfi min طacaamin wagayri waa martisooryada wixii qofka martidaa ah loo diyaariyo weyaan qofka martidaa ah, cuntada loo diyaariya nusul la idhaahdaa iyo dee wixii uu kuseexanaya wax lamid a ah. marka ilaahu marti buu kuu yahaye martidiisa wanaaji weeyaan dee qof ilahay marti noqday maxaad malanaysa xadiisna waxaan soo marnay man gadaa ilى اlmasjid aw raax acadd allahu lahu nuzula kulama gada aw raax haddaba ducadii intan inay ka balaadhneyd waa laga qaadan karaa laga badin karo laakin waxaan ka xifdiyey ducadii allahuma اqfir lahu warxamhu wacaafihi alcaafiya rasuulka caafiyada ilaahay aad buu weydiisan jiray caafiyadu markaa waa maxay waa ilaalin oo kale ilaahow dhibaatada iyo makruuha idfac canhu اlmakruuhaat wacfu canhuna waa maxay iska cafi inaka cafuun waakrim nuzulahu martisooriyadiisa makaan nuzuulihi iyo wax la mid ah wawasci mudkhalahu madkhalahu wa mudkhalahu waa meeshii uu gelayay oo qabriga ilaah u ballaadhi ilan qabrigaa madow ee ciriirigaa buu tegayaaye lakiin nebigu wuxu inoo shegay alay sla slm dad loo fidin loo fidin doono madal basar inta aragtidu ay gaadho qaar loo fidin doonaa buu dee nebigu inagu yihi alayh isalaatu wasalaam ilahay naga dhigo kuwaas waqsilhu bilmaai waalthalji walbardi ma iyo thalji iyo berd waa takiidun way se sii adkeynayaan horena waynu soo marray markaynu salaada maraynay ducaa listiftaax xikmadda ku jirtaana waa maxay maadaama dunuubtu ay kulayl leeyihiin maxaa kulaylka ka soo horjeeda qabowi soo maaha markaa ma iyo thalji iyo beredkani waxay sii dee kulaylkaas dembiga ilaahow kaga medh wey wanaqihi min alkhaaaya kamaa yunaqa iyo kamaa naqayta labada way jiraane sidaad u nadiifisay macnaa oo dee ilahay ba subxana watacaala qofkii ficilkii isagaa la imanaya lakin dee ilahay ba subxana watacala wax kastoo addunyada ka dhacaya wamaa tashaawuna ilaa yasha allah wey athawba labadi ibn danes waa tashbiih macquul bilmaxsuus shay macquuloo caqli ahaanun loo garanayo ayaa maxaa lagu shabahaya shay maxsuusa la taaban karayo tashbih macquul bilmaxsuus bay dhahday culimada shuraaxdii oo macnaheedu waa maxay maradan cadwaalla waa maxsuus marka la meydhayo waskigii laga meydhay soo maha qofkii ilaahow dembigiisii ka maydh dee u caqli ahaan marka macnihii baa lagu soo dhaweynayaayoo marada cadi markay uskagoodo waa la arkaya soo maha marka qofkii dembigiisii wasakdiisi way muuqdaan wey ilaahay dee kama qarsoona maradii haddana marka la maydho maradii caddaankeediiba dib ugu soo noqotaa ilaahow sidaa u maydh albaradna waa roobka qabowga wata laakin macna waa biyo qabown thaljna waa barafkii waa almaa almutajamid waa biyaha barafoobay adkaaday addarasna waa alawsakh waa wasakda lakin waa addunuub halkan imika maxaa looga jeedaa eh, ilaahu dunuubta ka maydh sida wasakdaa looga maydho wey marada iminka daras waa wasakdii baa looga jeeda maradahe lakin waa dunuubta ilahu ka maydh wa abdilhu daaran khayra min daarihi daartii adduunya halkuu adduunyadan ka degnaa ilahu meel ka wanagsan ugu bedel oo xagga dhinac kastaba waa ka khayr badan oo macno ballaaran wa ahlan khayra min ahlihi ehelkaas haddii riwaayaadka qaar waxaa ku jirtay wazawjan marka xaas khayran min zawji markaa marka gaar loo saaray zawjan min khayra min zawjihi ahalkiina muxuu noqonayaa ubadkiisii iyo waalidkiisi iyo qaraabadiisi ilaahw qaar ka khayr badan oo halkaa jooga haddii imkasa lagu daayana ahlan waa sawjo iyo xaas ka khayr badan ti adduunyadano ilaahu xurarcayni kuwa lamidka u guuri wa adkhilhu ljanna waqihi ilaahw ka ilaali fitnat alqabri wa cadaab lnaar fitnat lqabri iyo cadaab lqabri inay kala duwaneen waynu soo marray fitnat lqabri waa su-aasha malaakeynka u sahal wey wa cadaab naar iyo cadaabka naareed fitnat lqabri inay cadaab qabrigna soo gudagelaya imka dhici karta ducada kale waxa weya ka so arortay nabig ala sla slm kana rasuul lahi salى اllahu alيه waslm ida sala marku tukada ala janaaza yquul allahuma qfir lixayina wamayitina waa markaa marna waa caam haddana waa khaas ducadaa hore maxaa ku badnaa khaas bay ahayd hore oo isagunbaa loo ducaynayay ducadan kalena waa caam oo isagina wuu soo gudagelaya qeyb ka midna isagaa loo gaaryeelay kana rasuul lahi salى اlahu alay slm ida sala ala janaaza yquul allahuma qfir lixayina wamayitina washaahidina waqaybina shaahidka waa kii joogay halkan aayibina waa kii maqnaa waa macno markaa ballaarhan oo muslimiinto dhan ilahu dambi dhaaf wasaqiirina wakabiirina wadakarina waanthana allahuma man axyaytahu mina faaxyi cala lislaam ilaahw islaamnimo ku noole waman tawafaytahu mina fatawaffa cala liiman ilahuw imaannimo k iimaan ku oofso cagsigeeduna way kusoo arortay xadiisa man axyaytahu mina faxyi cala liimaan waman tawafaytahu fatawaffa cala lislaam laakiin sidana xagga macna ahaan usii dhawaayayo islaamku marka hore dee sidan muuqata qofku inuu muslim ahaado uu hogaansamo ilan qalbigiisa war lagama haya ayuu noqonayaa dee iimaankiina muxuu noqonayaa wixii qalbiga degayay soo ilaahu markaa uu dhimanaayo annaga dee dusha qof muslim aha nooga ahaade lakin isagoo iimaan loo muumina ilaahu dil weeyey allahuma laa taxrimna ajrahu ilahu ajarka aanu ka janaasada ka qaybgalkeeda salaadeeda iyo ducadeeda ilahu hanaga mamnuucin maxruumiin hanaga dhigin walaa tuldilana bacdahu walaa taftinna bacdahu iyo soo وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxu إذا صلayتم markaad ku tukataan calى الmeyiti meydka almeyit wاlmeyti labada way jiraan faakrisuu lahu u gaar yeela adducaa ducada rawahu daawud wa saxib بن xibaan xadiiskani dal wuxuu yahay marka imaam loo ducaynayo meydka in ducada isaga inta badan loo badiyo isaga inta badan in loo badiyo oo loo khaalis yeelo maadaama dee isaga loo ducaynayo laisleeyahy xaalad culus buu dee ku jiraa lakin dee in la ballaarin karana xadiiskan horena waynu ku haynaayo waxaynu haynaa halkan hore allahuma kfir lixayina wa meytina وعn abi hurayta radi allahu an nabiy sala la ala sl qala wuxu uhi asricu la degdega biljanaasa janaase la degdega faintaku hadday tahay saalixatan mid wanaagsan fakhayrun khayr baa tuqadimuunaha ilayhi war marinaysaan waintaku hadday tahay siwa dalika sidaa waxaan ahayna fa sharun shar baa tadacunahu can riqaabikum qoortiina ka dejinaysa dhintay laba midkood umuu noqonaya inuu qof wanaagsan yahay iyo inuu qofcun yahay markaa mar kastaba in la dedejiyo buu nabigu sheegaya alayh isalaatu wasalaam sababtiina uu raaciyey iyo ciladii dedejintaa waxaa kasoo qayb waxaa ka mid ah maydhidiisii diyaargarayntiisii aaskiisii marka halkaa maxaynu ka qaadanayna inaanay banaanayn qofkii in la dhahdo halkan tallaagadu ku jiray wax alla wax sababo loo hayaanay <clears throat> aanay jirin ee la dedejiyey oo macanaa hore loo dhamaystiro dad badan baa waxa laga yaabaa qofkii qofkiioo dhintay laodhanayo kii kalaha loo soo qabto ha loo dilo dabeetna muddo talaagadii lagu hayo qofkii waa in deg deg loo diyaar gareeyo oo loo aaso wallahu aclam